bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calى rasuuli اllahi waalih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo labiyo tobnaad ee ka mid ah min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu اlictidaali fi الsujuudi wawadci اlkafayni calى اlardi warafci اlmirfaqayni can اljanbayni warafci اlbaطni can اlfakhidayni fi الsujuud wuxuu baab yahay alictidaal in la dhexdhexaysto fi sujuudi sujuudda oon aadna aan loo dhabacanin dhabarkana aan la fooreynin oo wadcilkafayn labada sacab in la dhigo calaalardi dhulka la dhigoo la cuskado labada baabacood wa rafci lmirfaqayn labada jiqil in kor loo qaado caniljambeeya dhinacyada laga duwo oo laga dheerayo wa rafci lbatni calooshana iyo boggana laga qaado can ilfakhidayni labada bowdyo iyo foolinka fi sujuudda haddii la sujuudayo tarjamo kale oo saa ka bedelana bacdu nusakh baa qoraya aniga laakiin saas hadda ii dhigan idan sheekhu hadda wuxuu ka hadlayaa axaadiidana uu keenayaa sujuuddii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qaabku u sujuudi jiray salaadaha waajibka iyo kuwa sunnadaaba qال الإmام رحimه الله تعالى xdثna أبو بكر بن أbي شhيبة qال xdثna وكيع بن جراح عن شعبة بن الحجاج عن qتاadة بن دعاmة السدوسي عن أنس بن مالك qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلiه وسلم اعتdilوا dhexdhexaysta sinaada ama ekaada waxa tidhaahdaba hadda laakiin اctidaalka huna waxaa laga wada التawasط yaa looga jeeda huna اctadiluu dhexdhexaysta fi sujuud maxaa yeele jumladan dambe ee raacday baa fasiraysa waxa laga wado walaa yabsud axadukum midkiin yuusan fidinin diraacayhi dhudhumadiisa inbisaad alkalbi sida eygu uu jeenyaha u fidsadoo kale walaa yabsud axadukum diraacayhi midkiin yuusan fidinin adimadiisa iyo dhudhumadiisa inbisaatan aw bastan ka nbisaad alkalbi sida aygu markuu fadhiisto jeenyaha u fidsado eyga besa maaha waa libaaxa waa bisada haramcadka muuqshabeelka shabeelka xayawaanaadkaas aan xubinka aan jiqilba lahayn xayawaan walba aan jiqil lahayn markuu fadhiisanayo jeniga wuu fidiyaa waad ogtihiin ayb marka xayawaanaadkaas dugaagga waraabaha noocaasa ma laha jiqil ma laha xuduuddaa kore iyo cumacumtaa looma dhexeeyo soo garan maysaan marka waa inay fidiyaan meelay wax ka laabaan ma laha saasay u siixinayaan markaad sujuudayso hadaadan marka labada adin labada sacab labada baabac aadan qotonsanin ood cuskanin gacantii saasay noqonaysa hadday gacanta dhulka sidaa u seexato jiibsatana maxaad noqotay shuqul ey baad bilowday hawshana lama ogolo tiibaa nabigu ka hadlaya walaa yabsud axadukum diraacayhi inbisaata alkalbi sida eygu u fidiya adinka libaaxa lamida bisada waa aragteen yaanyuurtu markay fadhiisato jenya maxay ku samaysaa waa inay fidiso wakay dhabacan way fidin hadday laabaysana qaybtaa korey ka soo laabi karta dhac halkan kama laabi karto ayb idan taasuu nabigu ka digay calayhi salaatu wasalaam marka ictadilu fi sujuud waxay noqotay atawasut dhexdhexaysta ha dhacbaclina sida bisada iyo mukulaashoo kale feedhaha iyo qaarka iyo duudana kor ha u taagana sida dameerihi oo kale isima wey taana waxay ku iman kartaa inaad labada adin cuskato inaad cuskato saasaana marka u dhow tawaaduca sidaa nabigu uu tilmaamayo ayaa tawaaduca u dhow haddaad dhabacato ood xamaarato sida ilmihii yaraa hadda ciyaarbay waxaad u egyahay nin ciyaarhay waxaad u egyahay nin tukanaya uma ekid xadaana maxamed muana bnu bashaar yani sida nabigu u tukan jira calayh salaatu wasalaam baa raba in loo tukado salluu kamaa ra'aytumuni usalli xadaana muxamed ibn muana wbnu bashaar bundar qaala waxayna labadaa imaam xadaana muxamed bnu jacfar gundar baa laga wada xa qaala muslim wuxuu xadaanihi waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey yaxya bnu xabiib alcarabi xadaana khaalid yacni ibn اxaari ibn اxaari alhujaymi khaalid ibn xaari ibn cubayd alhujaymi tirmidi baa yuktir riwaayaat canhu fii kutubihi qaala labadaa imaam waxay dhaahdeen waa kuwaba waa maxamed jacfar iyo khaalid oo inoo dambeeyey xadaanaa shucbatu bihaada اlisnaadi buu noogu tabiyey sanadkee hada kii haddaad soo marayseen can qataada can anasin can rasuulilaahi ahaaw wa fii xadiii bni jacfar maxamed bn jacfar runtan xadiikiisa waxaa ku jira walaa yatabasad yuusan isfidinin axadukum midkiin walaa yatabasad yuusan fidinin axadukum midkiin diraacayhi labadiisa adin inbisaad alkalbi eygu siduu u fidiyoo kale ha qotansho ha cuskado labada gacmood xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi abu bakr naysaburi qaala ahbaranaa cubaydillahi bnu iyaad ibnu laqiid asadusi can iyaad oo aabbihii ah cubaydilah aabbihii buu ka warinaya xadiidka aabbihii iyaad ibnu laqiid asadusi can ilbaraai bni caazib radi allahu tacaala canhu xadiidka bara dhowr goor baynu soo maray axaadiida bara fii saxiix muslim ku leeyahay qaala imaamku wuxuu yidhi qaala rasuul lah sal lay waslam idaa sajadta haddaad muslimow sujuudayso fadac kafayka labadaas cab dhulka dhig kafayka mirfiqaybka laguma dhigin suxulladaada iyo dhudhumadaada iyo daracaynkaada dhul dhig laguma dhigin waxaa lagu kafayka sacabada baabacooyinka dhulka dhig warfac kor u qaad mirfaqayka labadaada jiqil ama suxulla kor u qaad idantaa waxay ku imanaysaa waa inaad cuskata haddi haddaad ayaga cuskani wixii hoos buu dhacaya labadan dhudhun ama labadan suxul waxay kor u kaci karaan markaad kuwan ku istaagtood caga ka dhigato haddaan caga ka dhiganin oodan qotonsanin wuu seexanaya dhudhunku iyo suxulku wuu seexanaya waana tii nabigu ka digayey ee uu yidhi aydaa sidaa yeesheeha yeelina ruuxa muslimkana inuu iska daa fii salaatin aw cibaadatin uu xayawaanaadka shabahe gebi ahaan baan loo ogolay inuu xayawaanaadka shabaho u ekaado xadaana qutaybaة bnu saciid qaala xadaana bakr wahwa bn mudr ibn mxamed almisri xalaynu soo maray bakr can jacfar ibn rabicata ibn shuraxbiil alkindi can اlأcraj cabdiraxmaan bn hurmus can cabdاllahi bni malik ibni buxaynata waa ibn buxayna waa nisba cabdulaahi baa hooyadii loo tirinaya ibn buxayna saxaabigan marka cabdulahi ibn malik ibn buxayna maynu soo marin hadda inagu horeysaan filayaa waa abu maxamed alsdi baa kunyadiisa abu maxamed alsdi labaatan iyo toddoba xadii ayuu nabiga ka tabiyey calayhi salaatu wasalaam waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim afar xadii wax kalena kuma laha saxiixaynka afarta xadii buu ku leeyay fi saxiix bukhaari wa fii saxiixi muslim kanaana u horeeya hadda yacni wayna wadaagaan afartuba konton iyo dhowrkii hijrada ayuu saxaabigu ku geeriyooday fi lmadiina almunawara saxaabiga wuxuu sheegay ana rasuul اlahi sal ly slam kaana waxaa suubanuhu idaa salla hadduu doonayo inuu tukado idaa salla hadduu tukado ama uu tukanayo faraja wuu kala fogayn jiray bayna yadayhi labadiisa gacmood buu kala qaadi jiray faraja bayna yadayhi ayb yacni waa labada gacmood eed ku sujuudayso eed cuskanayso ayuu kala fogayn jiray xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibطayhi kilkilihiisa cadiinkooda u muuqdo biniaadamku waxaa lagu yaqaanaa kilkishoodu inay midabkooda ka bedelan madowda ile waa meel huurayso oo aan ilays badan helaynin iyo laydh badan marka midabku waa laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam kilkishiisu waxay ahayd midabkiisa caadiga ah ay ahaydo waa cadayd midabkiisa ilaahay uu siiyey bay ku tilmaaneen waa min khasaaisi bay culammadu yidhaahdaan kaana idaa salla calayhi salaatu wasalaam faraja bayna yadayh hadda waxaa laga wadaa cududa cududahan cuudahan buu kala fogan jiray markaad labada gacmood aad isku dhowayso ood isku meel dhigto wejiga meelaad dhigtaad waayeysaa waxaa kaloo ka laasimaya in labadaada garab iyo cududuhu iyo dhinacyadu isqabtaan oo kilkishadu aysan muuqanin haddii marka aad go'iyo ama qaar qaawan tahay idan atafriij bayna alyadayn waxaa ka dhalanhaya cududuhu iyo muruhu iyo dhinacyadu inay ka fogaadaan labada dhinac ay ka fogaadaan xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibtayhi uu muuqdo marta waxaa ka muuqanaysa in mararka go iyo macawis hoosta ku xidhan jiray mararka qaarkoodna uusan qaarka kore waxba saaran jirin baa ka muuqanaysa laakiin markuu qamiis ruuxu qabo ama shaar qabo ama funaanad qabo la arki maayo ayb waana jeclaa kaana axabu iyaabi ilaa rasuulilahi alqamiis waa inaga soo maray dhar inuu qamiiska ugu jeclaa marka waa xaalad khaasaa ah laga hadlaya marka go-an markaad jeenaqaarsatood sujuuddo waxaa weeye kilkishaadu way muuqanaysa haddaad si fiican oo saani ah aad u sujuuddo qiimo badan haddaad is ururiso markaad laakiin isnabto marka waxba la arki maayo idan isnabiddaa is-ururinta waa ficil mutakabiriin bay culimmadu yidhaahdaan sida uu subanu u sujuudayna waa waa ficlu mutawaadiciin almutaqaribiina ilahi subxaanahu wa tacaala idan salluu kamaa ra'aytumuni usalli sidaa waa in loo tukado iyadoo sidaa tahay waa in ruuxa muslimka markuu keligii yahay iyo markuu ummad la tukanayo uu hawshaa ku xisaabtamo wali waxaa jira iyadoo safku cidhiidhi yahay oo meel lagu sujuuda la'yahay iskala bixinaya kadibna aaggoo dhanba kaa xidhaya xaggeed ku sujuudaysa marka yani waa inaad marar badan ku xisaabtanto midda kale jiqilka haddaad saa u dabacdo oodan gacanta toosinin dadkaad wejiga ku dhufanaysa nimaad feeraha duleynaysa khatarta marka adoo le sunnan dabaqahayaa inaad muslimka dhibta ka war hawsha in lagu xisaabtamo sufuuftu markay cidhiidhi tahay markuu safku uusan firaaqiya nafaas fiican lahayn waa inaad wax badan aad u teela dhigto weeye lianna adiyat اlmuslim waa khatar waa khatar wاsalaamatu laa yucaadulhaa shay wakii sayidina cumar nabiga ku yidhi cumarow waad xoog badan tahay haddaad dawaafayso dadkaa dhexgelin meelaha ka dawaaf intadda xajulaswadkan taabanaya iyo ruknuyamaanigan taabsanaya oon salaamaya ummaddaha baabayn bannaankaa ka wareeg adugu halkaana ka salaan caruurta yararka iyo masaakiintaad baabi'inaysa yani iyo dadka tabarta yar ee fuqarada cumar nin xoog badan buu ahaa marka adoo khayr raadi leh haddaad dhibaato geysato ka war waa eber waa eber hadaas xajkoo kale waad aragteen iyo marka la cumraysanayo ama la xajinayo qolyaa waxay doonayaan inay ama labada runi soo taabtaan markaas waxay sii jiirayaan khalqi ilaahay baabi'inayaan oo u badan bariga eshiya ka yimid maleesiyaan iyo hindi iyo jiniis eh, iyo filibiin iyo eber markaasuu ku leey maanta maasha allah waxaan soo taabtay xajarulaswad imise ruux baad soo dishay hadduu halkaa yidhaahdo imisaad soo kalaafatay ood soo salfatay hawsha aada iskaga ilaaliya waa fiqi xumo xadaثna cmr bn sawaad alcaamiri xalaynu marayna wadaadka laftirkiisu akhbarana cabdالlah bn wahbin akhbarana camr bn اlxaariث wاleyث bn sacd kilaahuma leyث iyo camr can jacfar bn rabicata ibn shuraxbil alkindi bhada اlisnaad sanadkee wey sanadka haddaad soo marteen jacfar bn rabicata can اlacraj can cabdillahi bni malik bn buxaynata can rasuuli اllah wa fii riwaayati camr bn xaariث xadiidka camr bn xaariث waxaa ku jira kaana rasul lah sal lay slm rsulka ilahi wuxuu ahaa idaa sajada markuu sujuudo yujanixu garbaha kii fogeeya yujanixu garbaabe iyo baad kii samaysta marka intaad labada adinsaa u dhigto aad cududaada ka fogaysa dhinaca waxaad noqonaysaa ruux baarimo leh baadad uu ku duula yeeshay jinaac iyo garab ayuu bixin jiray idaa sajada markuu sujuudayo idaa araata sujuudda laga wadaa hadda yujanixu kii cududa ka fogeeya dhinaca iyo ganaca ayuu ahaa fii sujuudihi xataa yuraa ilaa la arko wadaxu ibtayhi labadiisa kilkooda caddiinkooda midabkooda uu muuqdo yujanixu iyo khawa waa isku mid wayna iman doontaa insha allah waa in labada cududood murqahan laga fogeeye labada dhinac laga fogeeye ayb hawshaasi in labada dhinac iyo cuduudda la isku dhajiyo shaaficiyadu waxay odhan jireen dumarkaa laga rabaa oo haweenedu waa inay isdunto walaa daliila cala tafriiq kutub ilfiqi bayna kusoo sharacnay rag iyo dumarba waxaa la rabaa inay xuduudoodii kala fogeeyaan iyo dhinacooda iyo boggooda ay kala duwaan wfii riwaayati idan wuxuu raba imaamku inuu kala duwo alfaada xufaada xadiidka wariyey riwaayati camn xaari waxaa ku jira sida maxaa inoo hadhay riwaayadii ley baa inoo hadhay wa fii riwaayati ley bni sacad alfahmi waxaa ku jirta ana rasuul lah sal l slam kaana wuxuu idaa sajada idaa araada sujuuda markuu nabigu doono inuu sujuudo faraja yadayhi leysa gacmood buu ka faydi jiray can ibdayhi kilkilahiisa xataa inii la ara ilaa aanunugu arko isha ku dhufto haddaan ahay cabdulahi bni maali bn buxaynata bayaadu ibtayhi labadiisa kilkaloo cadiinkooda iyo madabkooda uu muuqdo xadaana aynu saraacin axaadiia kadib baynu marka fiqiyaadkeeda wax ka tilmaamayna xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi abubakr naysaburi wbn abi cumara wasmuhu muxamed bnu yaxya ibn abi cumar alcadani in badan baynu soo maray jamiican sida wajira oo yaxye iyo maxamedba can sufyaan bni cuyaynata qaala yaxya wuxuu yidhi asagu ahbarnaa sufyaan bni cuyaynata ama ibn abi cumar alcadani wuxuu ku gaabsaday can sufyaan oo sufyaanka de waad garanaysaan wey sheekhaygii sideed tobanka sana labaatanka sana wax ka waranhaye wey can cubaydillahi bni cabdillahi bn alasam alcaamiri can cammihi adeerkii oo ahaa yaziid ibn alasam alcaamiri asaguna can maymuunata bint alxaarit alhilaaliya radi allahu tacala canha hooyadeen waynu soo marray axaadiia fi saxi muslim ku leedahay fi kitaab alxayd waynu ku soo maray qaalad hooyadan waxay tidhi kaana nabi sal slam idaa sajada nabigu markuu doono inuu sujuudo wuxuu ahaa low shaaad ama uu sujuudaba low shaaad bahmatun baraar hadduu doono baraar ama maqal ama waxara yaryar ah waa laisku dagaalamay qolyaha luqawiyiinta bahmadu nima waxay dhaheen waa maqasha idaha inagu baraarka u naqaan qolyana waxay dhaheen maya waa maqasha riya cadka riyaha inagu markaa waxara iyo macaynu dhanaa lab iyo dhadig markay isku jiraan soo xaruun lama yidhaahdo lab iyo dhadig kanala baraar baa la wada yidhaahdaa hadhow way kala bixi waxaar iyo orgi bay u kala bixi doonaan kanna wan iyo nayl bay u kala bixi doonaan sidaa maa marka qole waxay dhahen bahmadu waa maqasha idaha nimanna waxay dhahen ma ahe waa riyaha idahooda ee maqashooda wey niman waxay dhahen intuba waa la yidhaahdaa nin waxay dhahen maya ka asku khaldina maqasha riyacadka sikhaal baa la yidhahdaa sakhlana waa mufradkeeda idahana bahmaa la yidhaahdaa mufradkeedu jamceeduna waa bihaam ama bahmi oo miin ah oo inta laga gooyey ka baqaratin wa baqar adoo aad baa loogu dagaalama muhimid waa maxay maqalun iska dheh ariga maqashiisun iska dheh waxar ama nayl waxaa doonta dheh low shaada hadday doonto bahmatu nayl ama baraar ama ilmo yaroo waxaad ay doonto an tamura inay marto bayna yadayhi ay bayna yadayhi huna waa loo taxta yadayhi taxta yadayhi baa laga wadaa bayna yadayhi hortiisa ay marto ma aha waa loo jeedaa inay ka dusto halka hadday damacdo way ka dusi lahayd waxaynu ku soo marray abu daawuud iyo nasaa'i baynu ku soo marray low shaad bahmatun an tamura taxta yadayhi abu daawud nasaa'i baynu ku soo marray iyagaa caddeeyey low shaad eh, bahmatun an tamura taxta yaday markuu nabigu sidaa u sujuudo gacmaha qotonsado halkaasay naylmari karti wey waxar socota bay ka dusi kartaa laakiin markaad sidaa tidado xaggay maraysa inaynu kaa boodo ama ku korto sidii duduun kaa dhigato iyo inay bannaankaa orada wax u ma jiro tay hadday doonto inay nabiga kishiisa iyo gacantiisa ka dusto lamarad way mari jirtay way mari kartay waxaa looga jeedaa in lagu tuso nabigu siduu oga fogaynayo labada dhinac gacmaha gacantana uu qotominay gacantu markay saa u qotonto way dheeraanaysaa laakiin markaad saa tidhaahdo way gaabanaysaa meeshu inay dheeraato uu neef mara waxay ku xidhan tahay gacantu inay si toos ah ay u dhacdo xadana isxaaq ibraahim alxandli ahbarana marwan ibn mucaawiyat alfazari qaala imaamku wuxuu uhi xadana cubaydillahi bni cabdillahi bn alasam alcaamiri hadda aynu soo maraynay mutaabacaad buu keenaya imaamku wuxuuna ka wadaa in sufyaan bni cuyaynata la mutaabaceeyey oo waxaa mutaabacaynaya marwaan marwan bn mucaawiyat alfazari kilaahuma can cubaydillahi bn cabdillahi bn asam can yaziid bn asam hadda aad maraysay inuu adeerkii yahay annahu ahbara wuxuu u sheegay oo yaziid baa wiilka adeerkii adeerku yahay cubaydillah u sheegaya bacdu nuskhana cabdullaahi bay qorayaan labadaba waa waa niman waa labada muxadisiin la yaqaan anahu ahbarahu can maymuunata hooyadan maymuunu ka tabiyey xadiidka oga warramay wiilku adeerka u ahaa zawji nabiyi nabiga xaaskiisa ahayd qaala hooyadana waxay tidhi kaana rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu sal slm idaa sajada markuu sujuudo ama uu doono inuu sujuudo khawa ay baacada khawa iyo jannaxa yujanixu yufariju faraja waa isku macaani waa isku macaani ayb waa alfaad kala duwan hal nuxurna looga jeedo laga wado idaa sajada markuu sujuudo nabigu khawa biyadayhi gacmihiisuu kala fogayn jiray gacmihiisuu taagi jiray yacni wuxuu u jeedaa jannaxa baalal iyo baadad buu fidin jiray garab buu taagi jiray xataa yuraa ilaa la arko wadaxu ibtayhi labadiisa kilkadoo cadiinkooda midabkooda u muuqdo min waraa'i xagga damba laga arko min waraa'ihi min waraa waa muhiim jiddan yani haddaad xoog u kala bixiso sidaad tidhaahdo u fiirsada hadda waraa'ihi min halkana laga arkaaya waana khaladka dadka qaarkood ay sameeyaan qolya anta ii dhahaan aad baan u kala bixinaynaa bay gacmahi o dhan xagga keenhayaan kadibna madaxii baa xagga u soo gelahaya garbihiina xaggay u baxahayaan waa inay sinaadaan sida baadadka oo kale gacantooda saa u sinaad oo ruuxa kaa dambe inuu arki karo kilkishaada inaad fahanteen baan u malay waa muhiim jiddan qaydkaas min waraa'ihidaas idaa sajada khawa biyadayhi ay faraja biyadayhi gacmihiisuu kala qaadi jiray wey baacada wanaxa ayb yacni wuxuu u jeedaa jannaxa waa kala fogayn jiray waa taagi jiray baadiya garbaabuu ka dhigan jiray xataa yuraa ilaa la arko wadaxu ibtayhi cadiinka iyo midabka labadiisa kilkilood min waraa'ihi wadaxu waa bayaad horaabaad soo marteen bayaadu somaydan soo marin marka waa cadiinki iyo baa looga jeeda min waraa'i xagga dambe iyo gadaa laga arki karo waidaa qacada markuu nabigu fadhiistana idaa qacada ay jalasa bayna sajdatayn markuu nabigu fadhiisto fadhiga dhexe ee sujuudda hore iyo ta dambe u dhaxeeya ama atixiyaadka koobaad ama jalsatulistiraxoo fadhi walbo istaa ka dambeeyo ragcadda labaad baa laga kacaya maalan tii saddexaad baa loo kacaya ayib ama ragcadda koobaad baad ka kacaysa waxaad u kacaysaa tii labaad ayib waidaa qacada bayna sajdatayn aw ama litashahud اlأwal aw lijasad اlistiraaxa marka sunada la jamcinayo qucuudkan hadda la tilmaamayo saddex meelood buu galaa atixiyaadka koobaad fadhiga u dhexeeya labada sujuudood iyo jalsatulistiraaxa baasha loo yaqaan oo ragcadda koobaad markaad ka kacayso xadiidka abi xumaydin saacidi fadhi yar ayaa la sunneeyaa markaad ka kacayso ragcadda labaad markaad ka kacayso waa haddadaan atixiyaad u fadhiisanna weya hadda haddaad u fadhiisana dee iskiiba u wataa iyo ta saddexaadba iyo ta saddexaad marka laga kacayaba waidaa qacda bayna sajdatayn aw lijalsat اlistiraaxa aw litashahud اlأwal iطma'ana wuxuu nabigu cuskan jiray yani jalasay ka dhiganta huna iطma'ana iftarasha bay hadda ka dhigan tahay iطma'ana nabigu wuxuu cuskan jiray calaa fakadihi اlyusra bawdida bidix buu ku fadhiisan jiray bimacnaa waxaa weeye lugta bidix buu laabi jiray lugta bidc markuu laabo hadda waxaad ku fadhiisanaysaa iyadaad culayskaad ah ayaduu saaran yahay maxaa yaele taan kalee midigtaa faraheedaad qotominaysaa kadib waxaa weeye iyadu wax badan kuuma qabanayso culayskaada wuxuu saaran yahay waa lugta bidix u fadhiisaa lagu arka ii dhowa sii soo dhag markaas xageed ku fadhidaa cabdullaahi bidxaad ku fadhidaa khayr in sha alla sidaasaa loo jeeda wixii iskala socd waad garanaysaa hadde lugta bidix laguma fadhiya hadde badhihina ah, simihii iyo badhihina waa lagu fadhiyaa lugta midigna hadda way ku caawinaysaa hunaa waxaa loo jeedaa waa iftiraash wixii loo yaqaan aliftiraash iftiraasho ma taqaanaan macnahaas xadiidku tilmaamaya masalada marka iftiraashka ah, masale dhib badan weeye shaaficiyadu ayagu madhab tafsiil bay leeyihiin xanafiyo ayaguna madhab waxay leeyihiin waaxid ah maalikiyiii wixii raacayna madhab waaxiday leeyihiin imaamu maali imaam maalig iyo ciddi waxay qabaan labada adxiyaadba waxaa sunnaha atawaruku labada adxiyaadba sinta in dhulka dhigo sinta dhulka aad dhigato lugta midigna aad ku istaagto adxiyaadka u dambeeya soomaalida saad u atixaadka u dambeeya idinka shaafici saad u fadhiisataan in lugta midig agga laga bixiyo agga laga tooro ee ka dusto mt bid wa la dusin jiray ta la dusiiyo midigta farahadana la taago culayskaada iyo salka muggi inaad ku fadhiisato sinta aad ulka dhigato tawaruq baa loo yaqaana maalig asagu saasoo qaba atixiyaadka koobaad iyo ka labaadba loo fadhiisanba oo maxaa jira waxaa jira haddii labaad sidaa loo fadhiistay waxaa wey waa qiyaas nadir calaa nadir halkaasuu soo ka baxay atixiyaad waa atixiyaad fadhina waa isku fadhi haddii atixiyaadku u dambeeyey sinta dhulka la dhigayo oo tawaruq uu sunno yahay wa min usuuli shariicati waxaa ka mid ah icطaaءu الnadiiri xukma milihi isagoo halkaasuu ka baxay atixiyaadka dambe waa tashahud waajiba ama waa tashahud eh, masnuunoo sunno ah nabigaa jideeyey salluu kamaa ra'aytumni usalli wixii isku atixiyaada isku baab weeye isku sibaa loo fadhiisan bu asagu halkaasu ka buskiciy imaam maalik shaaficiyi muxadiiin waxay leeyihiin sunna hiya alfaariqa almufariqa sunna kala qaaday nabigu atixiyaadka hore qaab buu u jiray kan dambana qaab buu u jiray isku baab ma aha midna waa atixiyaad laga degdegayo laga kacayo loo nasanayo midna waa mid lagu nasanayo la rakaadin oo ducada lowadi oo la dheerayn oon la mid ahayn laa fadhi walaa duca midna aan ku shuq lahayn atixiyaadka hore maalig adugu isku luguduuday hal meel buu ku dhuftay maxaa inoo soo hadhay abu xaniifa wuxuu yidhi anugu waxoo dhan iftiraash baan aqaanaa atixiyaadka hore waa iftiraash sida hadda cabdullaahi u fadhiistay ka dambana waa iftiraash maxaa jira waa laba atixiyaad labada nabiga ka sugan ka dambe suu u fadhiistay may aandho ka hore ka hore suu u fadhiistay maalig baa ka dambe ka hore ku soo celiya moogta maalig dib buu u soo laaday hawsha wuxuu idhi ka dambe sidii loo fadhiistay yaa ka horena yaa loo fadhiisanaya maaligna xagguu iskugu celiy wuxuu ihi ka hore sidii loo fadhiistay xafa abu xaniife ka hore sidii loo fadhiistay baa ka dambena loo fadhiisanaya wa min qawaacid الشhariicati waxaa ka mid a ah iطaaءu الnadiiri xukma milihi halkaasay la mareen waxaa kuu soo horay xanaabilo iyo shaaficiyo iyo fuqaha اlmuxadiثiin oo dhanba waxay dhaheen laabadda min atafriiq atiyaadka hore waa iftiraash ka dambana waa tawarug maxaa jira waxay dhaheen waxaa kala qaaday laba daliil lafdiy wa macnawiy daliil lafdi ah iyo mid macnawi ah midka lafdiga waxaa way nabiga ka suganta calayh الsalaaة wasalam annahu kaana yaftarishu fi الtashahud اlأwal atixiyaadka kore koobaad lugta wuxuu ku fadhiisan jiray bidix ayuu midigtana waa taagi jiray sin iyo miskana dhul ma dhigi jiray kaa marka waa xadiid suganoo carakawaa weliba xagga riwaayadiisa ama min xayu اlmacna maxaasulmacnaa waxaa weeye adciyaadka hore istaag iyo hawlaa daba taagan lagumana daaho nabiguna kuma daahi jirin bal fii sunabd waxaan ku soo marray xadiid lacfi ku jiro oo bacdu ahlcilmina taxsiiniyaan oo odhanaya nabigu adxiyaadka koobaad waxaad moodi jirtay inuu dhagax kuul ka kacayo si u degdegay siduu u fududaynayo wax yar buu jiray durba waa boodi jiray saa darteed adoo shaafici meelahan ka xanaabila ku daba tukato ambali aan muxadi ahayn baan ka hadlay oo madhab xanaabila taqliidinaya adoon gaarin asalaamu alayka ayuha nabi waa taagan yahay imaamku ashhadu ba adoon gaarin bal asalaamu calayka ayuha nabiy adoo marayo imaamku waa taagan yahayba lanna xadiidka dacfiga ku jira muddad bay ku dhaqmaan in dhagax iyo dhimbil uu ka boodayo oo kale iyo oga boodi jiray almuhim atixiyaadka hore fadhigiisu waa yaryahay maxaa yeele hawlo kalea daba taagan qiyaam baa ka dambeeya salaadii badankeed baa kasii dambeeya nabiguna adkaar badanba kuma ahriyi jirin intaa tahajudka hadduu dhammeeyo waaba ka tegi jiray wabittaali meel la rakaadinhayo oo aada loogu nasanhaya ma aha idan saa darteed labada atixiyad waa in la kala duwo nasan wa macnan ba la kala duwo wa hada madhab almuxadiiin wmadhab shaafici waaxmed ilaa akhirihi wey xagga atixiyaadka isagaaba iman doono oo gooni buu oga hadli doona imaamku laakiin shaaficiyadu atixiyaadka horena waa sunno ka dambana waa waajib maalig iyo abu xaniifana waxay labadu waa sunno u fiirsaad atixiyaadku qudhigiis ka hore waa sunno kan dambana waa sunno agtooda labaduba maxaa yeelay ay marka hore iyo fadhigooda isku mid ka dhigeen xukunkoodina isku mid bay ka dhigayaan isku mid bay ka dhigayaan axmed iyo jamaaca min almaxad waxay leeyihin labada waa waajib labada waa waajib inaad fahanteen baan u malaynaya waa madaahibtu saasay kale yihiin waa sunno oo yaa isku raaci maalikiy iyo xanafiyu waa waajib labaduba axmed iyo muxadiiin fara badan iyo daahiriyo iyo in la tafsiiliyo la yidhaahdo ka horena waa sunno ka dambena waa waajib shaaficiyada halkaa martay waxay leean warkaana waacdi maxaa yeelay atixiyaadka koobaad hadduu waajib iyo rugni yahay ka rukuuci wasujuudi uu yahay iyo atixiyaadka damboo kale uu la too yahay marka la halmaamo ama kas looga tago laguma kabeen sujuudu sahwi warkaanagu marka waa quman yahay waa isku yartoosan yahay bidaliil haddaad rukuuci hilmaanto ma sujuudsa waa lagu kabaa famaa bacda almatruuki lawun manhaaj somada ku soo mare famaa bacda almatruuki laqwun adoo ragcaddii labaad ama saddexaad budhinahaya ee waxaad hilmaantay sujuuddii u dambaysay ragcaddii koowaad inaad hilmaanto ka soo tagto maxaad samayn waxaana sujuudsan tahay ragcaddii saddexaad sujuuddeedii sujuuddii qiyaamkii dheeraa rukuucdii ka dambaysay ictidaalkii wixii o dhan waxaan leenahay fama bacd masruuki laqwun sujuudda u horraysee ragcadda labaad yaa waxay ku dhegaysaa tii hore ee laga tegay kabaysaa aduu waxaad tirsanaysaa laba ragcadood waxaa lagaa yidhi ka kacba lagaa yidhi ma maxay ka dhigan hal ragcad shayga marka rukniga ah laguma kaba sujuudu sahwi ka rukuuci wasujuudi ilaa akhirihi hadduu atixiyaadka koobaad uu rukni yahay laguma kabeen baan nidhi sujuudu sahwi warka doodoodu dood quruxsan weeye laakiin axmed iyo isxaaq iyo daahiri waxay leeyihiin warkiinaa shaaficiya waxba ka socon maayo maxaa jira salluu kamaa ra'aytum inuu salli naga qabto horta nabigaa sidaa u tukan jiray oo ka hor ka tagana oma halmaamaa sujuud ku kabi jiray ka dambana aan sujuud ku kabi jirin aan horta ku raacayna wabittaali amar baa yimid in atixiyaadka koobaad lala yimaado amarkan waa in lagu xambaaro wujuub asalkiisi saarifna ma laha nabiguna weligii kasogama tegin hawsha in la kala duwa ah kana waxaa lagu kabaa sujuud kana laguma kabo nabigaa looga dambaynaya axkaamta nabigu inuu isweydaariyo inuu isku mid ka dhigo macaani bay u khuduucdaa hawshuna waa hawl tacabudya alaslu fi lcibaadati atawaquf watacabud alaabtaasay ka sii daayeen waxaan isleeyahay alaabtaasi hawl lagu mari kara ma aha warka shaaficiyada marka wabihi naquul miyaan dhaanaa ayib maya waxaa weye sidaasa warka warka shaaficiya haddii la waayo warka axmediya ciddii ku raacsan bahgar leh iyagaa roon waa masle khilaafiya khilaaf saaiqan khilaaf saa'iqan saan iskaga ogaada yaa maanan kaa yeelin bay ku leeyihiin yaa kuu sheega inuu saarif yahay siduu nabigu yeelay yeel saa u tukahaate mashada haydhihin rugni maani haydhihin xadna abubakr bn abi shaybata wa camr naaqid wa zuhayr bn xarb wa isxaaq bn ibraahim wallafdu licamrin lafdigaanu sheegnay camr naaqid baa iska leh inta kale macnahay leeyihiin weeye qaala isxaaq wuxuu ihi asagoo waa taqaana ahbarna isxaaq rahuya laa yaquulu ilaa ahbarna waad soo martay wa qaala alaakharuun inti kale oo zuhayr iyo camr iyo abubakr bn abi shayba waxay yidhaahdeen xadaanaa wakiic ama isxaaq wuxuu ihi ahbarnaa xadaثna jacfar bn burqan alkilaabi can yaziid bn اlasam can maymuuna hadda jacfar bn burqan ba wuxuu mutaabacaynaya wiilkii cubaydilaahi ah soo sidaa maaha cubaydilaahi ibn cabdilaahi bn اlasam buu mutaabacaynaya lanna cubaydilaahi yaziid buu ka qaadanayay xadiidka can maymuuna bint اlxaariث radi allahu tacala canha qaala hooyadan waxay tihi kaana rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu idaa sajada markuu sujuudo jaafa wuxuu kala dheerayn jiray bayna yadayhi jaafa cadudayhi can jambayhi labada cuud buu ka fogeyn jiray labada dhinac xataa yaraa ilaa warka man khalfahu ah, dadka ka dambeeya ay arkaan wadaxa ibطayhi labadiisa kiilkooda cadiinkooda iyo midabkooda ay arkaan qaala wakic wuxuu yidhi asagu yacnii bayaadahuma wakic wuu fasiraya xadiidka wuxuu leeyahay wadaxa ha ku khaldami wadax waxaa looga jeedaa bayaadahumaa midabkoodii iyo cadiinkoodii baabu ma yajmacu صifaة الصلاة wma yuftataxu bihi wayukhtamu bihi وصifaة الرukuuci والاctidaali minhu والsujuudi والاctidaali minhu والتashahudi bacda kuli rakcatayn min الرubaaciy وصifaة الjuluus muxbaan ka bood ya howlahaas waa hoostu ku sheegay in nusadu kala duwan yihiin mar haddaad aan waxba ka tagin dhib malaha tartiibka dhib malaha وصفة الجuluusi bayna sajdatayn وفi التashahud الأwli baab dheer buu imaamku istaba dhigay oo khulaasa qaabku nabigu u tukan jiray alayh الsalaaة وaسalaam baabu maa yajmacu صifaة الصلاة wuxuu baab yahay xadiidka ururin lahaa qaabku nabigu u tukanay kayfiyaة الصلاة وma yuftataxu bihi salaad wixii lagu furfuranayey وayukhtamu bihi salaad lagu dhammaystirayey wii lagu eh, furfurinaya de waa maxay waa takbiirtii waxa lagu khatimana waa assalaamu calaykum wa sifat arukuuci walictidaali minhu qaabku nabigu u jiray ogana soo toosi jiray rukuucda wsujuudi wa sifat sujuud qaabku nabigu u sujuudi jiray wاlictidaali minhu min asujuud iyo siduu nabigu sujuudda oga soo toosi jiray una sujuudi jiray wاtashahudi iyo atixiyaatigii bacda kuli rakcatayn min arubaaciy iyo atixiyaatigii salaad walbo afarey ah ragcadda labaad la atixiyaadsado wa sifat اljuluusi bayna sajatayn iyo qaab fadhigii nabiga labada sujuud dhexdooda wa fi الtashahud اlأwali wa sifat اljuluusi fi الtashahud اlأwal iyo qaabku nabigu u fadhiisan jiray atixiyaadka koobaad hadda lagu kala baxaya xadana muxamed ibn cabdlah bn umayr qaala xadana abu khaalid yacni اlaxmara sulaym bn xayaan baa la ydhaha magaciisa lakin waa mashhuur bukniyatihi waa taqaanaan can xusain almucalim almuadibna waa la iska yidhahda xusain mudakon almucalim carurtu wax bari jiray adibna waa ahaa waxadaana isxaaq ibrahim qaala muslim weeye hadda waxaad qaalada markaad marba xaaday ka dambayso waxaad u horayso qaaladaba taal waxadana isxaaq ibraahim wallafdu lahu lafdigaan sheegi doono isxaaq baa iska leh qaala isxaaq wuxuu yidhi akhbarnaa ciisa bnu yunis ibn abi isxaaq asabici xadaana xusain almucalim haddaba marka abu khaalid alamr waxaa ismutaabacaynaya ciisa bnu yunus can budayl ibn maysarat alcuqayli can abiljawza alcuqayli wasmuhu aws bn cabdilaahi baa la yidhahda can caaisha radi allahu tacaala canha bacdu ahli cilmi waxay leeyihiin riwaayat abiljawza can caaisha waa mursala waa mursala daliilla ma laha muslim calaa qaacidatii buu ku socdaa haddii ardayga iyo sheekhu ay suuragal tahay inay isa soo gaadheen ay suuragal tahay inay kulmaan marka la eego aynigooda iyo da'da ay isku soo gaadheen iyo beledkay wada joogeen iyo e, degankay kuwada noole la fiiriyo ninkuna uusan mudallis ahayn cancanaysa waxaa lagu xambaarayaa cinda muslim cala اlitisaal waxaanu la rabaa keliya imkaanu lmucaasarati wاlliqa inay dhici karto xagga da'da iyo eyniga marka la fiiriyo sheekha iyo ardaygu inay wax kala qaadan karaan ay kulmi karaan ardayguna uusan ahayn mudallis xaggan aan lahaynin nas cad oo tusaya haba suuro gasho inay kulmaan ama wax kala maqlaane laakiin weligood maysan kulmin hadday noqoto waalis oo sid ku ogaateen wadaadka aw hebele sheekha ah bee hebel buu joogi jiray weligiina kama safrin xataa ma xajiyeno ma cumraysanin cadayn baa lagu keenay ardayga lecan ku hayana weligii milhimla kama soo dhaqaaqin marka mahaatuf baa wax u kala qaada waayahay hadday suuragal tahay inay kulmeen ardayguna mudalis ahayn xaggana aan lahayn nas mucaarid ah hada waa maxmuulun cala asamaaci cinda abiاlxusayn eh, muslim اxajaaj waman macahu min muxadiiin alkibaar asalkaas wey wbitaali eh, ibn cabdilbar wuxuu keenay fi tamhiid daliil tusahaya inuu wax ka maqlay xadii aar saxiixa wuxuu ku yimid in abuljawsa uu u diray caaisho anna abaljawsa arsala rasuul ilaa caaishata hadday sugnaatayba inuu hadda ka hor caaisha nin u dirso orba xadiidka ii soo weydiye caaisho waa maxay sidoo kale waxaa sahlan inuu la kulmo oo wax ka wariyo inay soo gaadhan waaba caddahayba labiyo sano muddo ku dhow ayuu caaisho nolol ku soo gaahay ninkan abuljawa ah ayb aysan ka badnayn can caaisha radi allahu tacaala canha waxay tidhi hooyadeed kaana rasuulullah rasuulka wuxuu ahaa xadiidkan hadda ka baan idiin axalay markaan maraynay aljahru bismi illahi araxmaan raxiim walisraar bah markaynu maraynay waa inay odhan jiray xadiid caaisho cad baa iman doona xadiidkii wey qaala hooyadan waxay tidhi kaana rasuulullah rasuulka wuxuu ahaa yastaftixu ku furfurta asalaata salaada bitakbiiri allahu akbar buu ku furfuran jiray waa tii u horrayso wamaa yuftataxu bihi dig wey wamaa yuftataxu bihi ay bisalaa salaada shayga lagu furfuran lahaa wamaa yuftataxu bihi ay bisalaa tiibuu yuu bilaabay xadiidka cali baa asna u dili suna ku martay miftaaxu salaati miftaaxu salaati takbiiru cafwan miftaaxu salaati الطuhuur wataxriimuha الtakbiiru wataxliiluha atasliim idan الله أكبر waxaan ahayn nabigu salaad kuma furfuran jirin iyo saxaabo wala taabicuun taabiciinna kama sugno saxaabo iyo taabiciin iyo suubanihii ilaahay midnaba lagama hayo waxaan ka ahayn salaad in lagu galo allahu akbar wixii ka horreey o dhan aday kuu taallaa hadda gorna waan ka soo hadalle nawaytu lfaraai muxuu ahaa farda duhri arbaca adaan lilahi tacaala kulli waxaaso dhan waa iska sheeko weli salaaddii maadan gelin adaan lilaahi tacaala adoo leh koo biyo ay siiya waad dhihi kartaa ilaaad allaahu akbar tidhahda salaad maadan xidhanin naskaa tusahayaad nabi maxamed markuu tilmaamayey ninkii aqoonta daraa ee musiici salaadkii ku caanbaxay muxuu yidhi markaad salaadda u istaagto qul allaahu akbar riwaayaadka kale fakabir wاlqaacida اlusli waa maxay أن الmucayana laa yaqacu اlimtihaalu ila bihi in badan baa qaacida idinku celilay ilaa xataa qultum toosha matamiso maa xataa qultum toosha marka nabigaa bardhaboo cayimay salaada waxa lagu gelayo ma innagaa ku ijtihaadayno oo jeeb kala soo baxay mise nabigaa inoo cayimay zakada neefkaan ku bixinayna ma cayiman yahay ma bardhaban yahay mise maya ayib waxaan salaada ku gelayna way cayimanta way bardhabantahay wax kale ha ku lugoy nawaytu fardo salaata iyo howlahaas waa wadaad raba inuu ku fahansiiyo waxa la yidhaahdo niyo niyu raba inuu kuu sharxo ilan ilan soomaaliya dhaga xidhan baa tahay nabigaa cayime ana almucayana min jihati الshaaric laa yaqacu اlimtihaalu ila bihi geelu markuu labaatan iyo shan gaadho neefkaa ka bixi baa lagu yidhi neefka yar ma bixin kartaa idan shaygu shaaricu cayime waxaan ahayn kuma ansaxo weliba khaasatan cibaadaadka cibaadaadka nabigu wuxuu yidhi biyo ku weysaystee haddaad weydaana gabagabaysta ka warram haddaan subag la kala baxno iyo sixin aan ku weysaysanno iyo caano biyo madow maxay sheegi caano iga qabaa tiri nabi allow ma soconaysaa caani iyo biyo kee fiican soomaali ninka hel bakayl ay ku tilmaamayeen hebel bakhaylnima biyo madow iwaraabi ka heli maysa biyo madow biyuhu madow ma soo cadyihin biyo madow somaaliya waxay ka wadaa biyaha waxba aan untarixin in lagaa barxin in xoogu ciira lagu aan lagaaga dakrin ee sidooda ah iyo biyo madow u yaqaanaan waad fahanteen maro malay <laughs> ayib aan waxba la socon waa meesha ugu dambaysaad idan nabigaa bardhabay wax kale kuma asaxayo waa in af lagu galo allah akbar aad tidhaahdo baa weyn atasaada ku asixi mayso alla ugu weyn wax walba alla ugu weyn kaa socon mayso waa allah akbarti lannu waa maxay waa dikri farada oo rugni waajib ah nabigaa cayimay waxaan af kuma asaxaayo warka abu xaniifa wadaadkii farisiga warkiisa iga isagu wuxuu yidhi af eraani baa lagu geli karaa salaadda ruuxaani afkiisa xasan ruuxaani afkiisaa salaadda lagu geli karaa buu oo faatixada dhan baa yaa lagu akhriyi buu yidhi af ingiliish haddii loo baahdo ibnu xasan baa ku xumeeyey faatixu wuxuu ku akhriyey af farisi buu ku keenay iyadoo dhammaystiran haddana af carabi kale uu ku bedelay tanaa faatixa ninkiina waa gaal buuli hadduusan abu xaniifa jaahila bisoon ahayna waa horaan hee ka faraxaan lahaa ibn xasan warkiisa iga gaada laakiin wa hawl aan looga horray abu xaniifa lam yaqul qablahu axadun min ahli islaam takbiir baa ku asaxi af kale qur-aan baa af kale qur-aan ku noqonoo lagu akhriyy abu xaniifa loogama horraynin asagoon wadaad reer faris ahaa waxaa laga yaabaa inuu xiidbajiitaan laga yaaba moogtahay markaad cajabi tahay carabta cudad u qabtaa soma wa markay xanaaqo inaga daa waxaa nimanka cadcadee kan ah hawshu carab lama caayi karo wax lagama sheegi karo koox casri joogta ama zaman joogta waad iska lalaadan karta adoo xumaan ku haysta laakiin jinsal carbeed lama caayi karo lanna waxaa soo gelhaya suubanihii saxaabadii baa soo geli halis wey imaam ibnu taymiya la weydiiye nin yidhi ilaahay lacnado wixii beled اlkhaliil magaaladan ku taalla falastiin ka tirsanaan jirta haddana yuhuudda ay xoog haysato soo ma taqaanaan ee lubnaan jirta nabi ibraahim baa ku xabaalan baa la sheega iyo ambiye fara nin baa yidhi axad walboo jooga ama degan khaliil lacnad ilahay ku dhacdo daad bidhi kaafir baa ibnu taymiya la weydiiyey wuxuuhi waa saxan yahi wadaadka takfiiriya ninka asaga maxaa yeelay waxaa soo gelaya khaliil magaalada khaliil dadka ku noole ama jooga ee ku jira waxaa soo gelaya ambiyadii ku xabaa ibraahim calayhi salaatu wasalaam wadaadka salaaxudiin alcalaay alxaafid salaxudiin alcalaay fataawadiisa isna waxaa la weydiiyo nin baa wuxuu yidhi nin shariifa aalubeyda ah, ah, nin caayay markaasuu lacnadha kugu dhacdo iyo cidda ku sharaftayba binaadam moogta kibirkiisa iyo daradiisa bal ninkan iska lalaadiya maxaa ka galay ciddii ashraafta xurmaysay qadarisay maxaa gaadhsiiyey salaxudiin acalaai baa le ka warr ninkaas waa kaafir bilah alcadiim buur maxaa jira ashraafyaa sharifoo qiimeeyo qadariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam meesha marka waxaa soo galay cumuumka lafdiga waxaa soo galay nabigii baa soo galay iyo saxaabadii iyo bal waxaa soo gelay ilaahay soo ilahay ma soo gelayo see ku soo galay ah. marka hawshaa iska ilaal almuhim waxaan u jeedaa af aan af carabi ahayn salaad kuma ansaxayso ninkii keri waaya e allah abur waxaan kari nin baa jira sakin baa lagugu fahansiinaya sakin baa lagugu fahansiinaya waxaan marka takbiirahayn salaadda kuma asaxayso ana almacayin laa yaqacu limtitaac ila bihi wاlqira'ata qur-aanka nabigu wuxuu ku bilaabi jiray bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin hadduu qur-aan akhrin hayana wuxuu ku furfan jiray suuraة اlfaatixo horaan baynu soo maray waxaa daliishada nimanka qaba bismi اllahi الraxmaan الraxiim korna loo akhrin maayo hoosna loo akhrin maayo faatixana kama tirsano meeshii doontaa ka baxdo wadaaddaha yidhi baa ku dhaga waa ka hadde caaisho oo hooyadeen oo saxaabiyad jaliilaah nabigan oo u ahayd axad ka xogaalsan uu yar yahay y waxaa jira nabigu wuxuu ku bilaa jiray salaad la galo allahu akbar qur-aan ha la akhriyana alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin nusuus kaloo laakiin fara baa timide waxaa weeye bisinka yaan laga tegin bisinka yaan laga tegin ayb haddii aad hoos u akhridana waa khayr haddaad kor u dhigtana waa madhabkii imaam shaafici jamaaca min asaxaabana ku tagay haddiise aad joogto tuulo ay suufiye u badan tahay reeto alif ay haystaan reeto alif iyo reetaadka ay haystaan bimacnaa dadka la midkan ka hadlaya een fiqigaa aqooninba ma fahamsana in madaahibtu isku khilaafeen khilaafka caaliga ee ka jira xataa bayna saxaaba lama socdaan ka taabiciinta ka dhexyaa lama socdaan adilada lama socdaan ka abka ab bay arki jireen bismi illaahi araxmaan raxiim oo kor loo sii daayo meeshaasoo kale haddaad tagto bisinka u qaad kor oogu dhig ha ka tegin yadis ummaddu kaa yaacine leanno bisinkood ka tagto waxaa ka imanaya bal fadhiistaada xoogow kelimaan kaa dhegaysan mayno ma ninka hadda bisinka tagay baan diin ka dhegaysanayna marka aafada intaysan imanin calaa qaacidat wayustaxabu tarku lmustaxabi mu'aqatan lilta'liif qaacidadan in badan baa celiyay hataa qultum toosha waxaa la sunneeyaa wayustaxabu tarku mustaxabbi shay sunna ah laga tegi karaa maxaa looga tegi lita'liif in ummadda laysku dumo oon la fiijinin oon la kala didinin oo laysku soo dabaalo laakiin ma aha weligeed baa laga tegi mu'aqatan intay si kumeelgaadha intay ka fahmaayaan sunnada ka fahmaayaan oo khilaafiyaadka ka baran oo waa reemiyi ay ka ilbaxahayaan ila fiqiga caaligaiyo aimadu waxay isku inaad barato waa reemagaalnimo soo ma ogin miyi baad ka soo dhaadhacday tuulaad timid wadaad baa safiine iyo abujac kugu xaabiyey iyo ibnu qaasim iyo sharxi tawshiixa ama bayjuuri xayshiisu kugu xaabiye weligaana kuma sheegin madaahib kale iyo adilo kale weligaa maada maqal wixii adu aad taqaana haddii la khilaaf waxaad moodi in la gaaloobo diinka laga baxay balaayaa ka dhici marka wax yaroo marka sunan ah ummadda in lagu kala fiijiyo khaladaada dadka hore la galay weeye idinkuna dib ha ugu noqonina iska fiiriya wa kaana suban wuxuu sal slam idaa rakaca sidii loo rukuuci laha waa tahda wa sifat rukuuci walictidaali minhu baa bilaabatay wa kaana idaa rakaca markuu nabigu doonaya inuu rukuuco wuxuu ama u rukuuco lam yushkhis ma taagi jirin ra'sahu madaxiisa inaad qaarka kor u taagto qaar dhuwaalayn qaar dhuwaalayn walam yusawibhum mana foorin jirin madaxa sida dameerihoo kale iyo balaha madaxooda saas sida gonfidi garhweynti gudintu marta inay saa u foorarto garhweynna madaxaa ka dhigana toosi qaarkana ha taaga si dhurwaag lam yushkhis ra'su madaxiisa ma taagi jirin walam yusawibhum mana foorin jirin wa kaana bayna daalika dhexdhexaad buu ahaa in qaarka la taago ama madaxa la foorri si ida raca rasahu min arukuuc markuu rukuucda ka soo toosana lam ysjud ma sujuudi jiro nabigu xataa yastawiya qaa'ima ilaa uu si siman u ekaado si siman u joogsado xataa yastawiya ilaa uu ekaado qaa'iman isagoo taagan ama qotoma yani markaad soo rukuucda ka soo kacdo dhabarka weli foorara hasi sujuud ha aadan isqotomi si quman u istaag dhabarku iyo ambuluhu laftan dheer laangaroolahan ha istaago kaana idaa raaca ra'sahu min asajdai markuu sujuudda ka soo toosana wuxuu ahaa sujuudda koobaad lam yasud labaad ma sujuudi jirin xataa yastawiya jaalisan ilaa uu salmigu u fadhiisto waa bayna sajdatayn sidaasa rabaa loo tukado salaatuna iyo mid waajibaba wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray nabigu sal slam yafcalu fii kulli ragcatayni labada ragcadoodba ataxiyata iyo tashahuda labada ragcadoodba nabigu waa tixiyaadsan jiray wy nabigu waa sameeyey wuxuu oraana soo yidhi salluu kama ra'aytumuunii usalli wa kaana yafrushu huna waxaa weeye wاtashahudi bacda kuli ragcatayn min الrubaaciya wa sifat اljuluusi bayna shadataynna waad soo marteen wa fi tashahud اlأwl haddaan asna haynaa waa ku jiraa wa kaana yafrushu kii gogluha nabigu waa gogli jiray waa dhigan jiray rijlahu lyusra lugta bidix buu ku fadhiisan jiray wayansibu waa qotamin jiray waa taagi jiray rijlahu lyumna lugta midigna waa taagi jiray waa atixiyaadkii koobaad ama fadhigii udhexeey labada sujuudood ama jalsatu istiraaxa intuba qur-aan baad soo marteen wa kaana yanha ummadda wuxuu ka reebi jiray suubanuhu can cuqbati shayaani fadhi shayaan cuqbat shayaan fadhi shayaan buu nabigu ummadda u diidi jiray fadhi shaydaanku marka nusuusta naahiyada la soo uray laba meelood buu galaa atixiyaadka koobaad inaad faraha fiyadooda ku istaagto cirbahana ku fadhiisato lama ogolo cabdulaahi aye hawshaa same aan ka hadlayo inaad iskaga carari doontaan male meesha iyadaa sidaa lama ogola atixiyaadka koobaad aan isfanaan u malayn dad badan baa sameeye dad badan baa sameeye sida waxaa la ogol yahay fadhiga u dhexeeya labada sujuudood inaad sidaa faraha ugu istaagto waa laogol yahay fadhiga udhexeeya labada sujuudood mararka qaarkood inaad iftiraash samaysood lugta bidix ku fadhiisatana waa la ogol yahay ayib laakiin sidaa in loo atixiyaadsado lama ogolo haddaan dhibaato kuu geysanin mararka qaarkood maxaa dhicaya in meeshuba ay kuleekaan weyd meeshu inti la ciidiyey safka buuxiya istagu walaa takfir taraasow shimi ka dhiga intuu imaamka la yidhi umbaa daf la is yidhi adxiyaadka dhexe meelaad istaagtaba waad wed maxaad samaynaysa sidaa waad dhihi kartaa khalad kaloo la sameeyaa jira qolyaa lagu hallaaba faraha sidaas sameeya way ku haysaa caawo laab faraha tana daad tana fidi labadooda iska dhig labadooda tagalna ka dhig ma yeelkad miya adiga maxaa jira ba si fiican u fadhiiso lugaha fidi maa kusaniyo saa lama rabo sidii kale ku cel hadda labaduba labaduba labaduba dhib ma laha saasaa la rabaa adigii ku tagtaagay saaraa ma fiicno sidaasi ee wadaaddaha muranka qaba laakiin sunnadaa caddaysa xadiid ibn cabbaas baa cadday cuqbatu shayaan waa sidaa waxaa kaloo jirta oo ayadna cuqbatu shayaanoo la ogolayn in sidii daanyeerka loo fadhiista ama eygi muxuu sameeya daanyeer salku dhulka dhigaa labada jirina wuu qotansadaa sidaa waa hadda yuusuf soo ma gacmaha foorin foorida gacmaha horta markaad saarta meeshu foorida gacmaha dhexda ka jebi <laughs> sidaa lama ogolo dhulka waa dhigi karta gacmaha labada simoodna dhighaa saana lama ogolo inaad sal ku fadhiisato lugahana qotamiso gacmahana ama aad kor saar ama dhulka dhigayadna waa shuqul daanyeerayn shuqul ay soo marta daankiisa u fadhiisto cuqbatu shaydaan taa waa la yidhahdaa tii haddana labada farood lagu istaagaya atixiyaadka koobaadna waa la yidhahdaa sunnadaasaa u kala caddaysay ibnu cabbaas baa la weydiiyey in fadhiga dhexe faraha lagu istaago waa minasunnu yidhi in lagu atixiyaadsana waa fal hayaan cuqbatu shayaan wey intu ku raacaynaa suubanaha calayh salaatu wasalaam sidaa loo ogaado khilaafiyaadka ku jira fuqada qaarkoodna nimanaan xadiidku soo gaadhin wey wa kaana yanha ummadda reebi jiray can cuqbati الshayطaani ay can jalsati الshayطaan shayطaanku siduu u fadhiis bimacnaa wax walban sharcigu farin sharcigana khilaafsan waa shuqul shayطaan wayanha ummadda wuxuu ka reebi jiroo kale an yaftarisha الrajul ruuxu inuu goglado ziraacayhi laba dhun iftiraasha الsabc ran baynu soo marray tii inbisad alkalbidi wey tii wey wa kaana yakhtimu الsalaata salaadda nabigu wuxuu ku dhammayn jiray bitasliimi assalaamu calaykum buu ku dhammayn jiray midaana xoogow khilaaf baa ka jira imaam shaafici axmed muxadiiin halkaasay mareen salaamo naqsigu waa rugni gooni ah oo salaadda lagaga baxo fadhigii markaad cabaar fadhido oo atixiyaadka aad akhrido waxaad akhrin kartay akhrido waxaa la rabaa inaad la timaado salaam salaamo naqsi baa lagaa rabaa maalikiya xanafiya iyagu waxay dhaheen in la salaam naqsado waa sunno way bannaan tahay waxaa kaloo iska bannaan ba markaad tixyaad ka dhammayso inaad iska kacdaba iskaba dhaqaaqo waa shay sunna waaba laga tegi karaa bay kuleeyihi waad fahanteen baan u malay waaba laga tegi karaa bay kuleeyihi abu xaniifa ka daray wuxuu yidhi markaad atixyaad ka dhammaysato wuxuu yidhi horta fadhigaa waajibahe alaabta la akhrinhayo waajiba maahu in intaa la fadhiyo dadadu dhib iska ahow yaa waajib wy waxaa la akrinaya waajibu wy wabitaali waxaa bannaan buu i inaad kaga baxdaba salaaddii fal ka soo horjeeda hawsha salaada ficil munaafi lisala baad la iman kartaa buui oo markaad atiyaadka dhammayso haddaad iska neefsato waa salaamo naqsi buui warka waad faanteen banu malay haddaad kaadido waa salaamo naqsi buui nin sanaad ku fadhiisa kaajay asay u taallaan yani waa abu xaniif warkiisu waa waraan la geli karaata maalig iyo abu xaniif ay waxay dhaheen salaam naqsigu waa min asunan waajiba ma aha waajib rugnina ma aha ficil munaafiba lagaga bixi karana xanafiyada yidhahda sida axmed iyo shaafici baa sax ah ay tusaysaa nabigu waa amray wuuna kaga bixi jiray yoona nabigu waa samayn jiray wuuna amray sallu kama ra'aytumuunii usalli nasna wuu ku cadeeyey miftaaxu taxriimuha altakbiir wa taxliiluha التسليim markaad carabiyada akhrinay waxayna soo tiraadeen jumlada labadeeda jus haddii la tacriifiyo waxay faa'iidaysaa xasri iyo qasri mana tiraadeen miftaaxu الsalaaةi الطahuuru wa taxriimuha taxriimuhaa soo mucaraf ma aha oo damiir looma aanaynin ayib atakbiirna al baa la geliy hadda waa la tacriifiyey maxaad ka faa'ideen salaad laguma geli karo waxaan ka ahayn allahu akbar dhahaad wa tasliimuhaana ayadna waa mucaraf waxaa wax lagaga bixi karoon ka ahayn intaana ma jiraan idan xasir yufiidu اlxasra wاlqasra salaama naqsi waxaan lagama bixi karo waxay baabi'isay warkii abu xaniife iyo warkii maalig oo dhan eber bay ka dhigta ayib taas saa falkii nabiga hadduu nabigu samayn jiray xaggana ku amra warkiiba jooji wa fii riwaayat ibn numayr xadiidkii numayr waxaa ku jira can abi khaalid alaxmar wa kaana yanhaa can caqibi can cuqbati shaydaani meesha ahayd wuxuu ku bedelay can caqibi shayaan waa istu mid caqib iyo cuqbo waa fadhi daayeereed ama fadhi shayaan waxaa tiradaba dheh intaa caawan ku jiran wallahu subxaanahu wa taala aclam waa lagu garan karaa oo laakiin inta badanba waxaa iska wanaagsan maadaama lagu khaldami karo oo khalad lagu fahmi karo oo in laga leexdo laakiin atakhsiis biqaraa'ic alaxwaal way bannaan tahay way bannaan tahay sidii sayidkaoo kale laga soo goray maandhow calacalkaygada carab wanaagi ooma jiran saxaabiyi muslimiinta hore wuxuu ka hadlaayay nimankii waagii khilaafa cumaaniya duminayay ee kharibnaa ee ingiriis kaga ciyaarahayey ee aafoobay ee dalka islaamka o dhan bagatay nimankaasuu ka hadlaayay intuu intaasoo goor u fariin dirsaday gargaar malatari u codsaday haddana waxba ka waay oo u dhaameen nimanka taragta ay u dhaameen ee difaar iyo jooga cadan iyo joogay ay u dhaameen marka maqaamka waxbaa lagu khasiri laakiin waxaa weeye lafdiga cumuumkiisa marar baa lagu dhegi karaayo balaay ka dhalan kartaay iska ilaaliy iska ilaaliya insha allah